na bma clamtna wcalimna ma ynfacuna wzidna cilma qaala alimaam abu cabdillaahi mxamed ibn ismaaciil ibn ibrahim albukhari raximah اllahu tacaala baabu qowl اllahi caza wajal wuxuu ku saabsan yahay ilaahay qowlkiisi uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu laa taakulu riba adcaafa mudaacafa ribadaha cunina adcaafan xaalay tahay mid laalaabana mudaacafa la laalaabay qaala xadaana aadam بن أbي إyاasin qال xadaثna iبن أbي ذئب محamed بن cabدiرحمن qال xadaثna سعيid المqبري بن أbي سعيid عن أbي هurayرaةa رadي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال nabg wuxuu yihi layaأtiyana waxaa imaan doona calى الnaasi dadka korkooda زamaanu xili laa yubaali unan u aabayeelaynin almarءu qofka bima أkhada meesha uu ka soo qaatay almaala xoolaha a min الxalaali xalaashiibuu ka soo qaatay oo meel xalaalu ka kasoo kasbaday ama amase min alxaraami xaaraamtii buu ka kasbaday marka xaaraamtaasna waxaa soo gelaya ribadii baa soo gelaya xadiidkana waan soo maray musanifkana aayaddaas wuxuu usoo daliishaday ribada nooc ka mid a waa riba aljaahiliya ribada la dhihi jiray ribaau lqardi oo adcaafan mudaacafa ahayd waxay samayn jireen siduu zayd bnu aslam fii tafsiir alaaya markuu fasiraayo uu ku fasiray qof baa dayn qof kale ka qaadan dayntaasna mudday leedahay oo xilligaasaa lagu ballamay in lagu bixiyo xilligii markii la gaaray yaa wuxuu leeyahay ninkii daynta iyo xoolaha lahaa ataqdii am tarbi am turbi ataqdii am turbi war xoolahaygii miyaa isiinaysaa mise waa ii ziyaadinaysaa markaasu wuxuu leey waan kuu ziyaadiyey kun buu soo ma aha laba boqol baan kugu daray adigana muddada igu dar muddadoosana u kordhinaya muddadii baa dana la gaari ma hayo ku darso waxaata intereska layihah lagu dara weeye bunuugta ay isticmaalaan weeye marka waa nooc ribada ka mid oo ribaaulqardi baa la yidhaahdaa muxaram weeyaan ma banaana ribaaulqardi iyo ribaau nasiya iyo ribaau muxuu ahaa alfadli intaba waxaa weeyaan waa muxaram xaaraam weeyaan ma banaana xadiidkanna wuxuu ahaa wuxuu ka hadlayaa aakhiru zamaanka waxaa imaan doona nabigu ka sheekeeye alayhi الsalaatu wasalaam waana maclam min macaalim nubuwa nabiga alayh الsalaatu wasalaam calaamad tusaysa nebinimadiisa waxaa imaan doona dadka siday xoolaha ku noqon doonaan oo aan laisweydiinayn xaggeed ka keentay iyo xaggeed ka kasbatay iyo muxuu ahaa waxaan muxuu yaha xaaraan biya xalaal laisweydiinayn inuu xoolo helo unbu qofku rabaa xaaraan iyo xalaal midna ma fiirinayo nacam hadalkayga ma la fahmaya mise ma fahmaya ma la maqlaya ah, xoogo waxba ziyaada jirta caawa ah, ziyaada jirta awalba waa jiray ah, eh, maxabiibta laakiin xoogo waa kusoo kordhay marka haddii la fahmayo ama la maqlayo waa khayr baabun aklu الriba wa shaahidihi wa kaatibihi wuxuu ku saabsan yahay qofka riba cunaha ah ee ribada cuna toos isaga cunaya iyo wa ka maragta u ah ee maqraatiga u ah ribadii baa la rabaa in la siiyo markaasa waxaa le waxaad keentaa damiin iyo dadku yaqaano iyo dad la garanaayo iyo waraaqahoodii iyo totalkoodii wax keen baa laleeyahay shaahid wey wakaatibihi iyo midka qoraaya ee wax u kala qoraaya ama ka shaqeynaya ka shaqeynaya meelaha shirikaadka iyo bunuugta ribada kuwa ka shaqeynaya dadka iyaga ah wixii laga sheegay musanifka raximahu llah wuxuu ishaarayaa xadiidkii axmed iyo muslim ay soo saareen ee nebigu uu yidhi lacana allahu akla riba wmukila wkaatiba washaahidayhi waqaala hum sawaa sasu nab sal la alي waslm yiri midka ribada cuna iyo midka uu siinaayo ee ka qaadanaya isagoo og iyo midka qoraya ee qoraalka iyo umuuraha iyo tacaawun calى اlithmi wاlcudwaan waaye makhraatiga kuwa kuwa he makhraatiga u hele annagaa naqaanay siileh intaba malcuun weeyan bu nabi sal اla alيه wasalam waa la lacaanaday xadiidkaas oon isaga shardigiisa gaarsiisnayn laakiin saxiixa oo axmed iyo muslimba ay soo saareen kaasuu turjumada ku ishaaraya wa qowl اllaahi tacaala ilahay qowlkiisana u ku saabsan yahay uu yihi alle aladiina yaakuluuna الriba kuwa ribada cuna laa yaquumuuna ka soo kici maayaan min qubuurihim qubuurtooda markay buunka la afuufo ee qubuurta laga soo yaacayo ayagoo ma soo kacaan ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabathu shaydaanu min almas mid shaydaan derderay oo shaydaan ku dhacay oo sarci iyo suuxdimo qaba oona dhacaya sidiisoo kale ayay usoo baxayaan ayagu dadka kalena yakhrujuuna min alajdaadi siraaca waxay ka soo baxayaan qubuurta iyagoo degdegaya oo didaya kaanuu bilaa muslimin yuufiduun way didayaan ayaguna markay inay ordaan damcaanba way dhacayaan waxaa soo aroortay calooshii baa soo dhacaysa markaasay calooshii wadi waayayaan hadba dhan bay u garwaamayaan hadba dhan bay u dhacayaan sidii wax jin ku dhacay ama muxuu ahaa il ku dhacday ama sixir ku dhacay oo kale waxaa weeye sababtuna xoolihii dadka oy bilbaail ku cuneen baail ay ku cuneen iyo weliba hadal xumadooda ay lahaayeen xadaarad iyo reemagaalnimo iyo ilbaxnimo wey ay lahaayeen oy la taagan yihiin ribada inay tahay sida beec e ah, oo kale inama dalika biannahum qaaluu inama albaycu inama albaycu mil riba waisdaba maryan xataa mayna dhihin inama ariba mil lbeyc waxay dhihin inama albaycu mil riba bay dhehen oo ribadiiba ba asal ka dhigeen nacam ayb dadka ayagaa ah markaa ilahay waa u goodiyey subxaanaه wa tacaala goodin aan xataa qur'aanka kariimka qoladaa sidii loogu goodiyey yani ribada kuwa cuna wax kale laguma goodin walidalik ilahi xataa wuxuu yihi fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih ilaahay dagaalkiisa diyaarsada isku diyaariya ah, iclaanu xarb waxaa soo qiyaamaha la dhahayo qofka ribada cuna inta silaax iyo loo dhiba waxaa laleeyahay aye xaarib rabak rabbigaa la dagaalan iska celi ila wuxuu kaa reebay baa lagaa reebi waaye ood ka hari weyday marka faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulih dagaal qof ilahay ku hayo oo la dagaalamayo un weeyaan ayib lamaba qaraninba qaala xadaثana muxamed ibn bashaar bin dar qaala xadaثana gundar moxamed bn jacfar qaala xadaثana shucba ibn اlxajaaj alwasidi can mansuur ibn اlmuctamir can abi duxى muslim ibn subayxin can masruuq ibn اlأjdacin can caaisha radi allahu canha um lmuminiin qaarad waxay tiri lamaa nasalad markay soo degtay aakhiru lbaqara aayadahan baqara u dambeeya ee ribada ka hadlaaya ee ribada looga sheekeeyey markay soo degtay qara'ahuna aayadihii waa akhriyey annabiyu sala allahu alay waslm nabiga waa akhriyey calayhim saxaabadiiba ku dul akhriyey amar baa la siiyey nabiga alayh salam wax allaal wix laguu sheego gaadhsiiya dadka oo jibriil uu ka tagaba saxaabadu u sheegi jiray rasulka alay wasalam waa ku dul akhriyey fi lmasjidi masaajidka gudihiisa ayuu ugu akhriyey uma xarama tijaara wuxuu xarimay nabiga calayh salaam in laga baxshiraysto fi lkhamri khamradii wixii laga hadlaya muxuu ah ribo khamradiina waa la xarimay isku xilli bay soo degeen taxriimka khamrada in laga becmushtaro xaaraannimadeeda way horreysay laakiin in laga becmushtaro iyo ribada isku mar baa la xarimay saa waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi ribadu abwaab badan bay leedahay keliyaa ma aha xoolaha wax ku saabsan macaasida iyo dunuubtao dhan baa xataa riba lagu magacaabaa oo xataa nabigaas aleyh salaatu wasalam waa ka so arortay inuu yihi ribada waa intaasoo baab waxaa kamida ah an yaatiya rajulu um-, ummahu hooyadii inuu qofka u tago xataa ribadii baa lagu daray yani dunuubta kabaa'irtao dhanba ee foosha dhanba ribadaasay walaala yihiin wey marka nabiga alay slam wuxuu xarimay in laga tijaaraysta khamrada maandooriyo dhan baa soo gelaya wax allaala wax imaanka bedelaya nooc kastaba ahaadee wasiilo kasta qaab kastaba ha loo isticmaalee khamradaasu soo geli in laga tijaaraysta waa xaraam lannahu haddaad inaad isticmaasho laguu diiday adigoo aad cunto inaad qof kala siisana xaraam bay kaa tahay maa xaruma akhduhu xaruma icdaa'uhu waa qaacida kuliya adiladaas iyo nusuustaas ayna ku qotantaa waxayna salka ku haysaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan waxyaalaha dembigaa iskuu kaalmaynina qof kalood wax ka gado u sahasho gaarsiiso tacaawun bay soo gelaysaa marka waa la xarimay qaala xadaثana musa bnu ismaaciil tabudaki qaala xadaثana jariir bnu xaazim qaala xadaثana aburaja aburaja kunyo wey wasmahu cimraan ibnu milxaan cimraan ibnu milxaan alcudaaridi can sabura bni jundubin radi allahu canhu qaala qaala الnabiyu salى اlه alيه waslm wuxuu yihi ra'aytu leyla xalay waxaan arkay rajulayni laba nin ru'yaa nabiga loogu yimid alayh الsalaatu wasalaam waa la qaaday waxaa la mariyey janna iyo naar labadaba waa la tusay rasuulka calayh salaam marka wxuu laba nin baa ii waa malaku jibriil iyo mikaa'iil wey labada malag faatayaani waa ii imaadeen faahrajaani ilaa ardi muqadasa dhul muqadas oo daahira oon lagu dembaabin ayay geeyeen dadkii dambaabay unbaa un qaarkoodna naar lagaga dhigo lagu cadaabi qaarna lagu janaynaya meel lagu dambaabo dhulkeennan oo kale ma ahe meeshii la geeyey ayuu leeyahy nabiga calayh salaam fadalaqnaa waan tagnay xataa ataynaa ilaa aan imaanay calىa nahrin min dam webidhiiga ayaan imaanay bu yiri xadidkii dheeraa oo soo maray webidhiigaan imaanay bu nabig alay isalaatu wasalaam fiihi rajulu nin baa ku dhex jira qaa'imun taagan ninkaa asaga ah waa taagan yihi wa calىa wasaطi nahri rajulun nin baa webiga dhexdiisana jooga beyna yadayi hortiisa midkaa taagan beyna yadayi damiirka waxaad u celini rajulun qaa'imun ninkaa taagan ayaad u celinaysaa wa calىa wasaطi nahrin rajulun nin ayaa webiga bartankiisa soo dabaalanaya bayna yadayhi midkaa taaganna hortiisa waxaa ahaaday xijaaratu dhagaxyaal xadiis kale fasirayee ninka dhagaxa haysta xaggee u taagnaa calaa shaati nahri webiga irafkiisuu taagan yihi midka kalena webiga kusoo jexjiraa badda webiguu soo dabaalanaya inuu soo baxuu rabaa markuu soo dhowaado kiiba dhagax qaado afka kaga dhufanaya markaasuu meeshiisa ku noqonaya ayib fa aqbala arajulu ladii ninkii baa soo qaabilay fii nahri webiga ku jiray kii weli bartankiisa ku jiray ayaa soo dabaalani kanuu kusoo socdaa fa araada arajulu markuu doono ninkii an yakhruja inuu baxo rama rajulu kii banaanka taagna yaa wuxuu ku tuurayaa bixajarin dhagax fii fiihi afkuura kaga dhufanaya faraddahu wuxuu ku celin xayuma kaana meeshu joogi habkiisiibuu ku noqonaya sidaasaa lagu sii wadi oo lagu sii wadi markuu soo dabaasho imaadaba waa lagu dhufan markuu noqdana halkiibu haddana ku laaban fajacala kulamaa jaaa mar laala markuu imaado liyakhruja inuu soo baxo ramaa fi fiihi afku kaga dhufan bixajarin dhagax fayarjicu waa noqon kamaa kaana siduu ahaa faqultu waxaan irbi nabiga calayh الsalaatu wasalaam maa haada war ninkan muxuu ahaa ninkan webiga dhiigga ku dhex jira ee soo dabaalan ee haddana afka un laga ataagaya afka un laga weerari dhagaxiisa afka unba ku dhici maxaa dhacay faqaala wuxuu yidhi balagii u warramayo alladii ra'aytahu fi nahri kii aad webiga ku dhex aragtay ee dhagaxa lagu dhufanayay dhiiggana dhex sooday aaklu ribaa waa riba cunihi geerimada cuni jiray wey ah, dhiiggaas waa dadka xoolahoodii iyo xaqdaradoodii iyo baahida dadka uu ka faa'iidaysanayay baahida qofkiibuu ka faaidaysanaya ah, deyn baa laga qaadan deynta ayada aheed buu wax ku darsan oo wax ku darsan oo ku darsan maalintanba gurigiisiibuu tega alaabtiiso dhan bu kasoo urursanaya gaarigiibuu ka qaadan halkaasuu soo istaajin gaarigii lagu soo garay tobanka malyan yaa wuxuu leeyahay shan malyan wey waa shan malyan inta asaga uu kulahaa keliya ayuu maarata ku xaraashi marka waa khasaara soo maarti marka xoolihii dadku saa ku cunaya arrintaas xaaraan wey ma banaan arrin banaan maa naam ayib aakilu ribaa riba cuni weeyaamu nabig alay salaam baabu muukili ribaa qofkii ribada cunsiinayay dadka isaguna dembiga waa la leeyahay intuu ma cunayo anima cunayo lakin dadkaan siinaya asaasu leeyahy waxaan dulfuusha ayaan dadkaas ka siinsiinaya liqowli اllahi caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiinay itaquu اllah war ilaahay ka baqa oo xumaanta iska ilaaliya wadaruu waxaad ka fogaataanoo xumaana maa baqiya min ariba ribada waxay soo haray raasumaalkaadii waxay ka soo haray iska ilaali ha cunin ha isticmaalin raasumaalkaadii wixii ziyaada oo la socda ha qaadanin ha cunin in kuntum wahadaad tihiin mumin kuwa ilahay rumeey haddaad muminiin tihiin wey haddii kalena faadanu bxarb min allahi wa rasulih ku taala ilahay la dagaalam naam ilaa qawli wahum laa yudlamuun culimmada waxay ka hadlayaan oo fiqiga culummada hadda ay ka hadlaan ee nawaasisha masaladan rumada ku saabsan lacagahan dulfuulka ah baa lasku hayaa lacagahan ayada ah, haddaad intaadi adiga soo qaadato inta kale seed yeeli waxay leeyihiin waa inaad isdhaafisaa calaa niyati takhallus adoo ka takhallusayo isdhaafinaya waa inaad bixisaa sadaqa kuu noqon mayso aakhirana ajir ka heli maysid sharafna kuma aha aakhare laakiin inaada xoolaha ay kugu dhex jirin oo xalaashaada ayna kaa aafeynin ayaa isdhaafinaysaa <coughs> masaalixa caamka danaha caamkaa ku bixinaysaa jidadka ka qod geedaha ku qor musqulaha ku dhis ceelasha ku qod xataa qaarkood masaajida iyo masaalixda caamka iyo waxyaalaha waa lagu bixin karaa bay qaarkood qabaan saasay qabaan marka waas dhaafinaysaa un ayb <coughs> ya haddaad la soo tagto qaar way jiraan qaar culamada le ka tag ah, marka horeba adimaada lahayne intaadi un ka qaado way jiraan kuwa le laakiin waxay leeyihin amay dhibaato kale ka dhalataa oo meel kale lala aadaa hadallo noocaasa waa jiraan intaad soo bixiso meel kale maarata ku dhamaystir <coughs> wa qaala ibnu cabaas cabdullahi ibn cabaas ilaa qawli wahum laa yudlamuun ayaddu israacilaya wa qaala ibnu cabaas wuxuu yhi radi allahu canhuma hadihi aayaddan aakhiru ugu dambaysay weeyaan nazlad kusoo degtay cala nabiy sala allah alay marka aayadihii soo dhammaadeen aayadda ay ku gabagabowday midda hadda ma ahe eh, k wuxuu ka hadlaaye aayaddii ku gabagabowday ee eh, taqwada ka hadlaysay wey wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafa kulu nafsi ma kasabtum ydlamu midaasaa ugu dambaysa qur-aanka <coughs> xadaثna abulwelid dayaalis hishaam bin cabdilmalik qaala xadaثna shucb bn xajaaj can cown bin abi juxayfa qaala wuxuu yihi ra'aytu abii aabbahay maan arkay bu yii aabihiis abi juxayfa wah bin cabdillaahi suwaay radia allahu canhu aabbahay baan arkay oo ishtaraa soo iibsaday cabdan adoon xajaaman addoon toobinlaah dadku toobaa qalabkii toobinkii buu wataayoo dad buu ka soo gatay markaa isagoo toobinkiisii iyo alaabtiisi wata iyuu soo gatay markaas muxuu sameeyey wuxuu fasaabtu waan weydiiyey mas-uul wixii la weydiiyey kamuna hadlin sa'altu waan weydiiyey buu yidhi muxuu weydiiyey muuna sheegin ikhtisaar ba xadiid ku sugan waa gaaban yihi xadiid kala caddaynaya waaa waxaa la socotay ninkaas wuxuu watay qalabkii toobinku watay markaasuu wuxuu sameeyey saxaabiga abu juxayfaha qalabkiibuu ka jejebiyey qalabkii toominka ayuu ka jijibiyey markaasaan fasaalto weydiiya maxaad oga jijabinaysaa faqaala markaasuu wuxuu yidhi naha nabiyu nabigaa reebay calayh salaam can thamani اlkelbi eyga lacagtiisa ayuu nabiga reebay calayh salaatu wasalaam wa thamani dami iyo dhiigga lacagtiisa in ey intii la gato lacagtiisa la cuno xaaraam wey qof hadduu ey uu leeyahay asaga u ilaaliya xoolaha ama beeraha ee way dhadhaleen way dhadhaleen suuqaan geeno qaar baan dir dir dhan baan ka gadi ma dhihi karo ma banaana qof waa iska siin kara wadhi kar beerta adna ku ilaaliyo xaarisa ku noqdo anaa ku raaco laakiin intuu gada cuno ma banaano liannahu rukso darteed una loo haysan karaa rukso maxaa la dhahaa shay xaaraam ahaayo daruuro laguu banayey ama xaaje laguu banayey shaygii marka daruurada ahaa qadarkeeda lama gudbi karo adi xoolaha ku ilaaliyo beerta kuu dhowraa laisku ogaa inaad iib ku darsato ma banaana eyguna waa khabiid marka lama gadan karo lacagtiisa lama cuni karo wa thamani dami iyo dhiigga lacagtiisa dhiigga lacagtiisa inaad dhiig ka beex mushtarto oo waxaa ka mid ah midooda musanifka u baabaysanayo xijaamadii dadkii baad toobaysaa dhiiggii baad ka soo daadinaysaa lacag baasaa kaga qaadan meel baad furatay qalabkii baa haysa toobinkii ood udhacaysaa thamanu demi waxaa soo aroortay wa kasbu lxajaami khabiid qofka toominlaha kasabkiisa shaqadiisu waa shaqo khabiid ah marka nahyigan iyo khabiid markii laisku daro waxay daahirkooda tusayaan inay toobinku xaaraan tahay qofka inuu ka beex mushtaro ama ka shaqaysto laakiin daahirkaasi waa waa la tafsiiray oo mujmalkaas khabiidka iyo nahyiga rusuus nusuus kale ayaa caddaysay oo maxay tahay nusuusta caddaynaysa inaan loola jeedin taxriim اxtajama الnabiyu salى الlahu alيه wasalam waaqda xajaama ujratahu nabigaa istoobay alayه الsalaam ninkii toobayna ujru siiyey cabdullahi bin cabaas wuxuu leey walow kaana xaraama ma acطaah hadday xaaraan tahay xijaamada iyo toobinka wax lagu qaato nabigaa siiyeen alayh الsalaatu wasalaam saarif wey nahyiga asaga ah inuu taxriim yahay waxaa sarfiyey oo ka leexiyey nabiga ficilkiisi sala allahu aleyh waalih wasalam saas darteed kelimatu khabiid waxaa waa la iطlaaqaa wa yuraadu biha taxriim xaaraam waa loola jeedaa intii khabiid la dhawacan xaaraam way ku dhacdaa waxaa kaloo ku dhacdaa khabiid bimacnaa deni wax hooseeya walaa tayamamu lkhabiida minhu tunfiquun xoolahaadii aad laheed xalaashaha daahirkaa isticmaalaysay yaa kala koreeya neefka qiimaha leh intaad ka leexato midka aan masaakiinta wax u taraynin ayaa loo jeedaa kaa bixin walaa tayamamu lkhabiiثa minhu tunfiquun marka khabiidkaas bimacnaa nijaasa iyo xaaraan midna ma aha saasoo kalea lagu fasiraya saasoo kale lagu fasiraya waxaa lamida xadiidkii nabiga alيه الsalaatu wasalaam uu yihi ina haadayni ina haadayni shajaratayn alkhabiiثatayn man akala haadayni الshajaratayn اlkhabiiثatayn falaa yaqrabana masaajidana ninkii labadan geed ee khabiidkaa cunaa masaajidanu soo gelin labada geed maxay yihiin albasalu wthuum toonta iyo basasha wey waxaa culmada isku waafaqsay inaan xaraan ahayn toom iyo basal markaad cunto dadka ha ku dhibin oo masaajida iyo zaxmada iyo meelaha cariiriga ah dadka ha imaanin un laysyiri mooyeene xaaraan ma aha xaaraan ma aha oo quut oo la cuno laakiin waxaa weeyaan khabiidka waxaa loola jeedaa waa shay xun oo laga fiican yahay laakiin ilaah xaaraannimo ma gaaray taasaa laga wadaa saas darteed toobinka way bannaan tahay camal sharaf badansa maaha camal sharaf badan ma aha waa dhiig nijaasa oo faraha kula jirta mar walbaba oo qof dhiiggiibaa faraha kula jirta mararka qaar waaba lasoo nugi jiray acda kale afka inuu kaa galo ka soo marray kitaabu siyaam afdara alxaajimu walmaxjuum labadaba inay soonka ka buraayo arrimahaasaa warka camalkii baa waxuu qaybsamaa camal shariif iyo camal wadiica shaqo sharaf leh iyo shaqo aan sharaf lahayn waxaa marka kamida ah, xajaamadii baa kamida ah, laakiin xaaraan ma aha ayb waxaa soo galaya wathamani dami oo nahyigaasi xaaraannimadiisana lagu xumbaarayaa dhiigga adi aad leedahay inaa soo bixiso tabaruc qof dhimanaya dhiig intaad ubixisa inaad lacag ku qaadato xaaraan wey ma banaano lanno dhiigga waa nijaas nijaas baad gadanaysaa marka dhiiggii masfuuxaha ee adi lagaa soo shubay ee qof jiran lagu shubaayey inaad tiraada lacagha laga siiyo xaaraan wey ma banaano sababtun waxaa weeyaan nijaas wey asalkuna shareecada waxaa wey usuusheeda waxyaalaha beecaha ribxaa ka mid a ah, inuu yahay najisulcayn shayga inuu nijaas yahay ma gadan kartid ta labaad daruurada iyo xaajada iyo inqaadka iyo badbaadinta aad qofka muslimkaa ama qofka aad badbaadinayso ayaa waxay ka hor imaanaysaa inaad mucaawada iyo beec aad meesha soo geliso marka xaq lagugu lahaa iyo waajib saaraa iyo badbaadin aan rabay dadka inaad badbaadiso ayaad qumanaysaa yaad u qumaysaa walaa shukra cala alwaajib waajibkaadina lagugu shukri maayo waxba lagugu siin maayo walaa karaama taana waa lagu fasiray wanaha wuxuu reebay nabigu calayh salaam can ilwaashima midda shaqada shaqada waashimada ah ee turturuqda saaloon bay samaysatay markaasay deena wejiga gabdhaha ayay wax ku turturqaysaa oo casayraysaa ood gudguduudinaysaa oo bare u samaynaysaa malcuunad wey nabiga waa la caray alayh salaatu wasalam lacana allah alwaasila walmustawsila walwaashima walmustaushima ayuu nabigu sala allah alay wasalam walmuushima midda muushima midda loo turturqaayo oo jirkeedii ayaa midabo loo samaynaya intii la duro markuu dhiigga soo boodo yaa rinji marka lagu shubaya rinjigaa marka waa ka duwan yahay jirkidiisii kale waa ka duwan yahay ayb wa aakili ribaa qofka ribada cunayana isagana waa la nahiyey wa muukini ka unsiinaymadka muukil ka xunsiinaya walacana almusawir ka wax sawira wax ruux iyo xayaata leh inay la sawirano iyadanu xaaraam wey waxyaalaha masaaisha qaarkood daruuro iyo maalan arrimaha dacwada ku saabsan iyo waa masale kale oo culammadu ay ka soo reebaan lildaruura iyo xaajada iyo nafciga kale iyo marka laga hadlayo mima tacun bibalwa laakiin inaadan dan la-aan aas ka sawirato ma banaana baabud wuxuu ku saabsan yahay yabxaqu allaahu ribaa ilaahay ribada waa baabi'iyaa ha gaadha ha gaadhee qofka ribada xoolo ka dhigtay baaba unbaa u dambaynaya inuu asagii baaba'amo xoolihiisi baaba'aan eber uu noqdo ina aribaa wain kaurat wain kahura caaqibatu ilaa qili may dhahan ribadu haba badnaatee waxay u dambaynaysaa yaraan iyo baaba iyo dubid ayaa u dambaynaysaa yabxaqu allaahu ribaa wayurbi sadaqaat sadaqadana ilaahay waa barbaariyaa intaad marka wax saaran lahayd ku sadaqayso sadaqadaasaa xoolaa ilahay kuu badine aad moodaysa in wax kaa dhibayso xoolahaadii tan aad mooda inaad wax siyaasanaysana maxqi iyo inay zuusho ayay salka saari wallaahu laa yuxibu ma jeclo kula kafaarin gaalnimo badana kulligii aathiimu dembi badan xadaثana yaxya bnu bukayr qaala xadaثana leyth can yuunisin can ibni shihaab qaala ibnu musayib in abaa hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuula lah sal slm baan maqlo yaquulu leh alxalifu dhaarta dhaartaasi waa alxalif اlkaadiba baa loo jeedaa alxalifu dhaarta waa mid hadiyaa wey maxhuuda midda beentaa weeyaan manfacatun ow manfaqatun waxay bixisaa ma munfiqa waxay bixinaysaa oy derdergelini oy suuqgelini lisilcati badeecada mamxaqatun waxay baabi'isaa lilbarakati barakada markaad suuq intaa istaagto badeecada aad tirado intaasaa kusoo gaday war intaa naga dhig anaa wallahi intaa igu joogtaa iyo wallahi meeshaasa ka keenay aad tiraahdo qofkii deena warkaadii uu run moodo badeecadii sidaas way ku soconi oo alaabti lagaa geday oo lacag lagu sii laakiin maxaa ka dambeeya mumxiqa libaraka oo mumxaqatu libaraka barakaday baabinaysaa barakaday baabiin mid baa waxaa la yidhi xoolahaada ilaah kuu barakeeyo xoogo mushaara la siishow raatib allah kuu barakeeya la yidhi saas u fiiriyo maxaa la barakeena de intan u yeer ayadaaba iska yeer intan barakada kale xagee ka imaani ayuu yidhi marka barakada inta yaree mushaarka markaa soo qaadato haddii ay masruuf iyo biil ay tahay waa kugu filaan lahayd cidi markaa timaada hadaad u imaato gabadhi xanuunsan iyo duqdii dhashay xanuunsan iyo wiilkii xanuunsan iyo aabbaha laga soo qayliyey iyo sacadaadi oo meel ku daatay iyo gurigaadi oo dhibaato gaadhay intaa haddii kugu ka waran oo deena deen iskaga bixi isbitaal ku gee ku xaggan ku iscaafi xaggan u orad wixii deena cuntada ugu talagalshayba qaraamaad kale ay kugu soo baxaan soo maarti barakalaanti wataas talaaba kamida barakalaanti barakalaanta kamida waxaadi inuu ilaahay kuu ilaaliyo ku xifdiyo intana ziyaado ay kuu noqoto oo deena addanaha adu uun ku fushato hadihi baraka marka alxalifu ma anfaqa badeecada way bixin manfaqat lbaraka barakadii eber ka dhigaysaa wixii markaad aad ka taajirtay xoolo yeelatay ayaa waxaa lu leeyahy kelyihii baa eber ah kelyihii ayaa eber ah saradaan iyo kansar ayaa lagugu sheegay nasal allah asalama alcaafiya xoolihii oo dhan buu deenay eber kaga dhigaya ayadoo laftirkeedu waa int kastoo iyo cuduradu aqdaar ilaahay tahay subxaana wa laakiin mararka qaarkood waxaad dhici kartaa in qofka imtixaan lagu imtixaamayo imtixaan way noqotaa nacam marka calaa kuli xaal <coughs> mudxaqatu lilbaraka barakadi ibr noqonaysa waxaad dhici karta barakadaasi xooliyoo badan inaad aad ka intifaacsan weydo kama xajisid oo qaraabo kama xeedisid oo mashaariicda islaamka kuma bixisid oo aduba meel ku aruurinaya markaad dhimatana kuwaan kugu shugrin baa kaa dhexlaaya ayaduna barakalaanti ka midta baabun wuxuu ku saabsan yahay maa yukrahu waxaa la nacay oo min alxalifi dhaar ah, fi lbeyci beeca in lagu dhaardhaarto sideedaba ah, waxfaduu aymaanakum ilahay leh dhaartiina xifdiya o ilaaliya meeshay munaasabkeedu ku dhaaro markaad dhaaratana ilaali nacam xadaanaa camr bn muxamedi qaala xadaanaa hushaym bn bashiir qaala akhbarana acawaam alcawaam ibnu xawshab cawaam ibnu xawshab alkufi qaala can ibraahim bn cabdiraxmaan can cabdillaahi bn abi ufa radia allahu canhu qaala wuxuu yihi rajula nin yaa aqaama silcatan badeecadiisii buu suuqa ayuu la istaagay wahuwa fi suuqa isagoo suuqa joogo madaxdii wuu soo bandhigay aqaamo macnaa waxa weeye acrada waa soo bandhigay wahuwa fi suuqi asagoo suuqa jooga qaama suuq baa laska dhigay suuqi baa istaagay marka luu leeyahy maxaa laga wadaa badeecadii oo banaanka lasoo dhigay oo dadku ay kala gadanayaan marka aqaama silcatan badeecadiisii buu banaanka soo dhigay wahuwa fi suuq faxalafa biاllaahi markii lagu soo yaaco la yidhahaye ayuu ilaahay ku dhaartay laqad acdaa inuu siiyey bihaa badeecadan maa buu sheegay xoolo unan lam yucda soo siinin anaa intaa kusoo gaday buu yidhi ah, muxuu saa u yeelayaa liyuuqica inuu rido fiihaa dhaartaa u dhaartay sababteeda iyo badeecadii rajula min almuslimiin ku rido qof muslimiinta kamid inu ku habsoogo ku dhaco oo yidhaha masaas ahaa waa kaa qaada korba hadaad dhaaratay taana u ka baqaaya oo maxaa kugu xumbaarayba shardi maaha inaad sheegto xoolahan waxaad ku soo gaday shardi maaha masale la yihahdo masalatlmuraabaxa jirta oo jiri jirtay waa khiyaar shardi maaha inaad tidhaahdo waxaan ku soo iibsaday toban kun marka boqol toban baan saaranaya boqol kiiba toban baa saaranaya oo ribix ah marka intaa ribxaas isii oo isaar waad dhihi kartaa buraabaha la yihahdaa marka haddaad adiga aad ku dhawaaqdo beenha ka sheegin laakiin haddaada sheeginba waad heli kartaa oo tira war alaabtan meeqa wey intaa wey malaga dhintid iyo kaama dhimaayo waa kaa dhibi adag ku taala laakiin adiga laguguma khasbin i dhaara iyo muxua arrinta ayada inaad dhaarato laazim maaha a ah, waad iska aamusi kartaa ayb ana rajula nin fa waxaa soo degtay ninkii dhaaranaya ee xoolaha dadka dhaarta ku arursanaya ina aladiina yashtaruuna bicahdi illaahi ahdiga ilaahay iyo ammaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala in la xifdiyo uuna amray inna waxaa dhabarka aabbeen aadam ku jira yaa ammaanadaas aan qaadnay kadibna shareecadii baa xalaashii iyo xaraamtii iyo xuquuqdii iyo waajibaadkii inaa u caddaysay arrimahaas ayagaa ninka ka tallaabsanaya iyo wa aymaanihim dhaartoodii ilahay magaciisa ku dhaaranayeen hamanan qofka kuwa dhaafsanaya xoolo qalila yar adduunyadoo dhan baaba yarba qul mataacu dunya qaliil addunyado dhan baaba yarba dadka xoolahooda ee yani adduunyo dhaafsiisanaya caadigii ilaahay iyo magacii ilaahay dhaafsiisanaya kuwa ayagaa ah nasiib aakhira kuma leh laa khalaqa lahum fi alaakhira baabu maa qiila fi sawaaqi halkan wuxuu ka gelaya musanifka bacd alxirafi wasanaacaat shaqooyin iyo xirfooyin iyo shaqo dadka ay qabsadaan oo aan runtii ahayn shaqo hooseysa shaqooyin shariif ah oo wanaagsan oo dadku inay ka shaqaystaan ay tahay oo ay ku ilaaliyaan sharaftooda iyo qiimahooda ku ilaashadaan xalaashana ay kaga kaaftoomaan xaraantana iskaga dhowraan ayaa halkan laga sheegaya shareecadoonana ay qarirtay ay sugtay ay banaysay maxaa ka mid a ah? fi sawaaqi baa ka mid a ah. dhalaalinta alxanka iyo birta juwakaaniga waxaan la dhalaalinaya soma ya tanaa ka mida ah. sawaaq waxaa soo gelaaya oo asalkii waa loo yaqaan jiray dahabka iyo fidada dahabkii baa la keenaysa oo dhoobadiisi iyo qashinkiisii wata markaasaa la dhalaalin la shiili qashinkii baa laga saariya daxalkii isagoo saafiha soo bixi kadib baa deena la alaabeyn oo bilad iyo wax lagu isku qurxiyey iyo ayaa laga sameynaya shaqadaas maxay tahay waa shaqo shariif ah, shaqo qiimala bay shaqo fiican wey qofka la imaanaya samaynayana qof la xaqiri kara maaha wa qaala daawuus wuxuu yidhi can ibni cabaas wuxuu ka wariyey radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sal ly slam laa yukhtalaa khalaha damiirka xagee u noqonaya laa yukhtalaa khalaha ah hadda kahor baa soo marray xadiidka maka wey makaa laga hadlaayey geedaheeda iyo cawskeeda iyo inaan la guri karin ah, waxyaalaha geelaha yaryarka nagaarka ayaa kale la yihahda in la gura lama marabo geedka weelaa iskaba dhaafe ayadaaba saxraa waa meel muslimiinta iskugu imaadaan geedkii la harsan lahaa salkaa ka goyn caleentaa ka jarin nacam laa yuktalaa khalaaha wa qaala cabaas baa wuxuu yihi waa nabiga adeerkiis alayh الsalaatu wasalaam cabaas ibn cabdimudalib radi allahu canhuma radia allahu canhu in la nabi allo geedihii yaryar haddaad noo diiday waxaad nooga soo reebtaa oona ka marmi karin idkhirka geedka la yihahdo waa geed oo nagaaraho gaaban oo dhikrin waa la yihahda ah, caws ahaan wax caws ahaana oo dabka lagu shito oo guryaha saanqaafkooda lagu saarto oo balbalooyinka iyo lakor saarto oo meydka qofka markii la xabaalayo luxoodkiisa dhoobada lagu adkeeyo ayuu ahaa fainahu liqiinihim intaas u keenay bukhaari fainahu idkhirku liqiinihim buu usugnaaday qiinku waa kee waa qofka sawaaqa ee wax dhalaaliya ee wax maaratay tumaalka la yirahda biraha tuma ayaa qiin la yihahda faqaala nabig wuxuu yidhi ila khira soo maarti tumaalkii baa loo qiildanaya oo loo maarata ogolaanaya shaqadiisii nabiga alay slam waa qiray in geedahaasi ay soo gurtaan dadkaas dadka maslaxada iyo wanaagga u haya ee biraha u tuma ee wax u dhalaaliya inay geedahaasi maka ee la diiday ay soo guran karaan si ay daba ugu shitaan marka camalkaasi dadka ay hayaan waa camal wanaagsan oo xalaala wey saas wey intaas u keen musanif xadaثana cabdaan cabdullahi bn cuثmaan ibnu jabalata bn abi rawaat almarwaziy qaal akhbarana cabdullaahi ibnu mubaarak almarwazi qaal akhbarana yunus naam darsiga adhow ma kalaam gelin mudaahalaadka ma sii jaari darsi dhexdiis ayib wa qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibn mubaarak akhbarana cabdullahi ibn mubaarak buu yidhi akhbarana yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaab ibni shihaab aلzuhri qaala akhbaranii caliy ibnu xusein أنa xuseyn iبn عalي radي الlahu canهuma akhbara أna عaliya cali bn abi طaalib abوlxasan qaala wuxuu yidhi kaanat lii shaarifu waxaan lahaa buu yidhi shaarif waa hal duqa wey neefka geelee weyn baa shaarif la hal qawaana ayaan lahaa buu yidhi ayib min nasiibii baan ka helay qeybtaydii min amaqnami qaniimada qaswatu beder kun gaal baa soo dagaal gashay wax la dilo yaxkamaha laga gooyo iyo wax asagoo nool lasoo qabto saddexaas u qaybsameen wax la dilo oo kowma laga siiyo abujahl u weyahay iyo waxa lasoo qabta toddobaatana inti kalena caga bay u carareen markay ka qabsadeen ayagoo yaacay dadka ayaga marka xoolahooda waxba kalama tegin alaabadoodii wixii farda ahaa iyo wixii awr ahaa iyo wixii alaabaha o dhan baa saxaabada gacanta soo dhigeen saxaabaduna waa saddex boqol saddex boqol iyo dhowr iyo toban wey saxaabada markaasaa dee nin walbaba neef geela iyo alaab buu isku helay cali bin abi aalib radi allahu canhu oo i doonan tahay gabadhii nabiga faadimo ay u doonan tahay gabadhii nabiga alayh salaam ayaa maalintaa wuxuu qaniimadii ka soo helay hal qawaanoo weyn buu ka soo helay wa kaana nabiyu sal allah alay slam nabigana wuxuu ahaa acdaani mid i siiyey shaarifan min alkhumus hal kale oo iyadana weyn ayuu khumusk iga siiyey marka qaniimada la qaybiya meesha shanaad baa khumus la dhahaa meeshaa shanaad buu nabigu qaybin oo tasarufi oo u bixin sahmigii masaalixda caamka iyo masaakiinta iyo qaraabatu rasuulilah ayaa haddana cali lagu soo celiyey waa kaalmo waa lagu kaalinaya waa nin aroos gelaya in la kaalmeeyo u baahan howlo badan baa sugaya hashii uu soo helay iyo hal nabiga ugu daray laba haalaad buu isku helay markaasuu wuxuu labadan haalaad intaad geedaha iyo meelaha soo gurata cawska ood ka gadato kuwan tubaalaha ka iibsato kadib dan waxay kaaga soo baxaana ahladii iyo qalabkii aroska ka dhigo isiri ayb wa kaana nabi sal slm acdaani shaarifa min alkhumusi falamaa aradtu markaan damcay an abtaniya inaan aroosto bifaadumata gabadhii faadumaheed binti rasuulilah gabadhii nabiga sala la alay slm faadumatu zahraa adeer baa ugu qumaya isaguna markaan inaan aroosto damcay waacadtu waxaan la ballamay rajulan nin min bani qaynuqaac yahuuddii reer bani qaynuqaac ee madiino deganeed nin kamida oo sawaaq ah acad acadhu rajulan sawaaqan nin oo sawaaq intaas u keenay musanifka nin siyaaqada iyo dhalaalinta iyo biraha ka shaqeeya wax dhalaaliya oo tumaala ayaa la ballamay nin bani qaynuqaac ninkaa yahuudiga shaqadiisa waa xaaraan ha raacin muuna dhihin nabiga alay salaam cawskana ha u kaalmaynin oo dabka ay ku shidanayaan muuna dhihin marka waacadtu rajulan sawaaqan min bani qaynuqaac reer bani qaynuqaac aan la ballamay an yartaxila inuu rarto ila soo gurto maciyan isagoo ila socda aan soo wada guranno intaan kacno cawska isaga oo fanaatiya aan keenno biidkirin idkir aan keenano geedka idkirkaa aan soo guran adigana waa u baahan tahay anna waa inaga iibsana kaalay iraac balbalooyin waxay noqoto fanaatiya biidkhir aradtu markaasa waxaan doonayaa an abiicu inaan gado marka kanna waa sawaaqoo asaga alaabta u baahan calina alaabtan raba ayaga laftirka inu ka iibsadu rabaa wa astaciina min asawaaqiina kuwa wax dhalaaliya inaan ka iibsado oo wa aan kaalmaysto bihi wixii ka soo baxay oo lacaga fii walimati cursi aan u kaalmaysto waad dhihi kartaa uriidu an astaciina kada isticaanada marka hadda oolma jeedo macnihii caamkaha caqiidadaha ee wuxuu ka wadaa de wixii aan soo gadgatay ah, intii aan haystay yaan ku darsani markaasaan deena ku kaalmaysan oo arooskaygiibu yaan ku dhamaysan buu ka wadaa wa astaciina bihi inaan ku kaalmaysay fi walimati carsi arrintii laakiin maxaa qabsaday cali radi allahu canhu arda wixii qabsaday baa qabsaday isagoo oo soo aruurinaya ninkii waa heshiiyeen waayo waan israaci doonaa ayuu yidhi xarkihii iyo muxuu ahaa kabaaladii iyo wixii asagoo soo guraaya awrta lagu u rari lahaa oo hadba qoys u tagaayo o laxarig u kaalmay kabaal isiiyada ku haya oo maqan labada halaadoo jilba xiran oo meeshan guri hortiisa kaa jilba xiran khamrada intaan la xarimin bay heede xamse ibnu cabdimudalib nabiga adeerkiisa calayh salaatu wasalaam dad uu ku jiro oo khamre cabbaayo o iska nugnugaya khamradii laba haween unbaa uhaystay u haystay alaya xamzu bisharafi nuwaayi ayay ku tiri war xamzow geela soomaalita kuruska waaweyn intaad booddo maad kelida nooga soo bixisay kelidii iyo baarkii oo kulul noo soo saar haddaa nin ragaa tahay warankii buu la booday calooshuu ka soo riday baarkii oo dibad kasoo gooyey hadduu cali soo noqdayba labadaa halaadoo caloosha qaawanta oo qoofinaya haddii la gowracda hataa ayaan bay ahaan lehed ayuu u imaaday waa kii iska ooyey radia allahu canhu wa ardaah qaala xadaثana isxaaq isxaaq ibnu shaahiin qala xadaثna khalidu ibn cabdilaahi khaalid ibn cabdilaahi طaxaan wey khaalid ibn cabdilaahi aلطaxaan can khaalidin khaalidka kale waa sheekiisi khaalid ibnu mihraan wey alxada ninki la dhihi jiray khaalid ibn mihraan alxadaa weeyaan can cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alيh alih wasalam nabigeen qaala wuxuu yihi in allaha ilaahay xarama makata maka xaram u ka dhigay in wax lagu sameeyo geedaheeda iyo ugaadheeda iyo loo dhawaado dadka dhex jooga iyo lama ogolo xarama maka walan taxila liaxadin qof xalaal omayna noqonin qabli iga horreeyey walaa liaxadin qof bacdi iga dambeeyana inuu ku dagaalamo oma banaana wainamaa uxila waxaa lii ogolaaday saacatan saacad min nahaari maalinta kamida aroortii ilaa casarkii dagaalkii obrashinkii aan maka ku qabtay xilligan baa lii ogolaaday si aan gaalada mushrikiinteed oga dahiriyo kadib laguma dagaalami karo laa yuqtala lama guri karo khalaahaa maka geedaheeda iyo nagaarkeeda walaa yucdadu lama jari karo shajaruha geedeeda waa weyn walaa yunafaru lama eryi karo sayduha ugaadheeda iyadoo geed harsanayso inaad ugaarhato iskaba dhaafe geedka kama kaxisan kartid oo hoos kama fadhiisanaysid walaa yultaqadu lama guran karo luqadatu waa ilaa limucarifi mid yahdinaya oo weligii yahdin xadidka in badan baa soo mar wa qaala cabaas bin cabdilmuطalib ba wuxuu yidhi ila lidkhira yaan la gurin baa tiri khalaa geedaha yaryarka nooga soo reeb idkhirka lisaaqatina liajli saaqatina kuwa anaga tumaalada wax dhalaaliya ayaa u baahan dab ahaan warisuquu fi buyuutina guryaha anagana saanqaaf u yihin oo korka kore yaan ka saarana o daashash ka saarana faqala nabig ala slam uu ila idkhira waa loo waxyooday isla markiiba ayr eh, darari oo kale wey ayr uli darar marka intaasaa loo waxyooday ama ijtihaad weeyaanoo waa ijtihaaday nabiga alayh salaam faaqarahu lahu ilahay baa u qiray labadaba waa la yidhi faqaala cikrima wuxuu yidhi hal tadriib ma og tahay maa yunafaru sayduha ugaadha maka yaan la fiijinin waxaa laga wada ma garanaysaa yaan la ugaadan ha u dhumin huwa an tunxiyahu inaad fogeyso min adilli hooska oo watanzila makaanu aad ka hooska ka degto taasaa loo jeedaa ugaadhii inaad ugaarato iskaba dhaaf geedkii ay harsanaysay qoraxda kululeed intaad ka herido in adiga harsataa la diday qaala cabdulwahaab wuxuu yidhi khaalidin walisaaqatina o qubuurina base yidhi qubuurtaanadii marka qubuurta iyo siyaaqada waxaa lagu dhala dabka lagu shito iyo guryaha saddexdaas waa loo isticmaali jiray baabun wuxuu ku saabsan yahay dikri اlqayni wاlxadaadi qaymka iyo xadaadku waa isku macno waa isku cadfu tafsiir weeyaan ah, qaynka qaarkood way kala qaadeen waxay dhaheen qaynku waa sancada dadka saanica ah ee waxba sameeya xadaadkuna waa biragaraacida ee qaynkuna waa waxyaalahan siyaaqadii hadda soo marina taas wey qaarkood ay yidhahdeen nacam oo weliba waxay ku fasireen muxuu ahaa warmaha iyo oo la hagaajiye iyo waxaas ay ku fasireen xadaثanii moxamed bn bashaar bin daar qaala xadaثana ibn abi cadiy an shucba xajaaj can sulayman bn mihraan can abi duxa muslim bn subayx can masruuq bn ajdac can khabaab bn aratin radia allahu canhu qaala kuntu waxaan ahaa buu leeyahay qaynan nin tumaal ahoo warmaha sameeyaan aha warmuu ka shaqan jiray khabaab bn arat radia allahu canhu fi ljaahiliyati islaamka ka hor ayaan shaqada qaban jiray marka wa kaana lii waxaa ii ahaa cala alcaas ibni waa'il gaalkii xumaa ee caas ibni waa'il sahm la dhihi jiray saxaabigii jaliilka ahaa ee camar bn caas la dhihi jiray mujaahidka ah saxaab futuuxaat aabihii wey cabdulaahi bnu camr bnu caaskii cubaada ka mid ahaa ee akar صaxaaba xadiian ahaaye kaatibulwaxyigaana awowi wey laakiin asaga caaska malcuun bu ahaa caaska malcuun buu ahaa marka ninka asaga ah ya waxaan ku lahaa buu leeya daynun dayn baan ku lahaa dayntu waxay ahayd seefo u sameeye warma iyo qalabka dagaalka u ahaa yuu hagaaji faataytu markaasaan u imaaday ataqadaa daynteeda ero ka dalbaaya war daynteeda isiiniyo qaala wuxuu laa daynka ku siin maayo khabaabna nin reer qureysheed oo tol iyo haysta maaha oo dadkii laga badnaa wey marka waa inkiray waxaa samayn karta ma jirta buu yidhi ah, qaala wuxuu yidhi laa ucdiga kusiin mahayo markaana islaamkii baa bilowday saabiqiin alawaliinkii dadki u horreeyey islaamay iyuu khabaab ka mid ahaa radia allahu canhu wa ardaah tiiba ugu mamnuucsan yahay oo u cadhaysan yahay markaasu wuxuu yidhi kusiin maayo xataa takfura bimuxamadin ilaa nabi maxamed aad ku kufisay moxamed sala allah alay slam maxamed baa raacay soo maaha ilaa aad ku gaalowdo ood ka noqotay diintiisa kusiin maayo faqultu waxaan idhi buu yidhi axshafahu suaa kela wey isagoo gaalnimadii kusii socdo iyo isagoo xaquuqda dadka u diidan faqultu waxaanir buu yidhi laa akfuru wallaana gaaloobaynin xataa yumiitaka allah ilaa uu ilaahay kaa dilo uma tubcad lagaa soo nooleeyo wixii inkaaru bacdi aakharuma diidanaaba markaasu si keyru mubaashira si aan toos ahayn yuu dacwada u gaarsiinaya oo taad dhimato ilaa aad soo baxdo lagu soo saaro jazahaadina aad aragto inu maxamed kama noqonayo diintiisa macnaha isagaas kuquusinaya maamed diinta nabiga alay salaam inuu ka noqdo ma rabo qaala wuxuu yihi dacnii iga tag marka xataa amuuta ilaa aan ka dhinto waa dhiman sooma waan laysoo saari haa aan dhinto wabcahaha laysoo saaro fase uutiya uutaa waxaa laysiinayaa uutaa waxaa laysiini maalan xoolo iyo walada caruur xoolo iyo carruur baa laysiin aakhir markaan tago markaasaan fa ku siinaya dayntaadi ku magdhibaya soo maart taakumka iyo kibirki markaasaan dayntaada kusiin buu yiri fa waxaa soo degtay afa aladii kafara biaayaatina bal fiiri malcuunkan ku kufiyey aayaadka anagi oo waqaala haddana isleh oo isla quman leh lawutayana maalan walad xoolo iyo carruur baa laysiin doonaa maxuu la yimid ninkan isaga sabab sharciana lamun imaan sabab xisi iyo awoodna ma leh aalaca ma qeybkii buu daalacday oo awood xisi ah buu leeyahayoo uu ogaaday meesha uu ku dambayn doono am itakada ma wuxuu samaystay sabab sharci oo cinda araxmaan allah raxmaan agtiisa cahdan ballan muu la galay ma ammaanadii buu gutay ma takaaliiftii sharcigu la imaaday ma mumin ilahay ku xeran baa oo asbaab sharciga ku badbaado la yimid mise awood buu leeyahayoo ma'aalkiisii iyo qiyaamihi aakhiradiisii buu ka war hayaa labada midna ma jiraana malcuun wey marka waxaa la yidhi waa la imaan wuxuu imaan doonaa soo keligii u imaan doonaa oo la cadaabi doonaa baabu lkhayaati khayaadkii ayaa hadda laga hadlaya qofka dadka harqaanlaha ee harqaan ka shaqaysta shaqada harqaanku inay tahay shaqo feecan oo sharaf leh oon qofka aan lagu xaqiraynin tana laga hadlaya alkhayaad xadaثana cabdالlah بn yuusuf akhbarana malik بn anasin can isxaaq bin cabdillahi bin abi dalxa annahu samica anas bin malik radi allahu anhu yaquul ina khayaadan nin farqaanla oo dawaarla ah yaa dacaa rasuula allah nabiga alayh salaam buu u yeeray liطacaamin sanaaca cunto uu sameeyey waxaan soo marray mid qasaaba oo laxaam oo hilibka sameeyana inuu nabigu u yeeray nabi allow noo imow xoogo weliimuu u diyaariyey qaala anas bin maalik ba wuxuu fadahabtu waan raacay maca rasuuli lahi sal slam ilaa dalika acaam cuntadii baan ka qayb galay waa khaadimkii nabiga wiil yar u khidminaya nabiga alay slam wey waan raacay faqaraba ilaa rasuuli illah nabiga calayh salaatu wasalaam buu usoo dhoweeyey khubsan kibis iyo maarata canjariya muufe iyo oo kale wa maraqan iyo maraq fiihi dubaahun bocor iyo katiid ka buux iyo waqadiid hirib yaryar hirib la yaryareeyo oodkaca iyo baalkaasi la yihahda qadiidka la yihahdo dubaha la yihahdo waa baal bocor la yihahdo wey isaga laba nooca midna waxaa wey ubaal laga samaystaa markuu jilicsan yahna waa la iska cuni karaa midna katiid baa la yihahda waaba la dildilaacsadaayo girgiruu leeh markaas inti loo kala gooy asagoo guduutay ayaa la cunaa fasila waaxida wey waa qolo wey lakin way kala duwan yihin bocorkiibuu intuu jarjaray wuxuu leeyahay barur buu leeyahay fiicanoo macaane intuu gudaha guray ayuu ugu dhex riday hilibkii nabiga sala allah alay wasalam fa ra'aytu waxaan arkay buu leeyahy annabiya sala allah alay waslm nabigaan arkay aw yatatabicu dubaa bocorkii raaraacaya min xawaali lqasca xeerada gaararkeeda iyo bocorkii hilibkii damba kama leh anasna ishuu saa ugu fiirinayaa nabiga alayh isalaatu wasalaam qaala marka u arkay nabiga oo jecel bocorkii banaanka oga maray bocor maba taabanay anas radi allahu canhu arda gadaabaa laakiin ayuu ka jeclaaday qaala wuxu falam azal kama zuulin uxibu inaan jeclay adubaa bocorka miyomid maalintaa maalintaa laga bilaabo nabigoo jecelba haddaan arkay anna waa la jeclaysiye buu yidhi oo nabiga sala allah alay waslm wuxuu jecel yahay saxabadu jeclaayeen xataa waxyaalaha ah caadada iyo waxyaalaha jibiliga ah ee qofka bini aadamka dharxirashada cuntada socodka qaab usocodka qaab ufadhiisiga qaab usocodka muxuu ahaa meelaha arrimahaaso dhan cabdullah bin cumar waad garanaysaa radia allahu canhu arda inuu aad u tatabuci jiray xataa uu naafic naafic mawla bni cumar oo mawlihiisa wuxuu leeyahay markaad aragto cabdullaahi bni cumar siduu nabiga raadkiisii iyo meeluhu maray iyo iskugu kalifayo tadunu kaanahu majnuun bule inuu waalayaadnoodii bu yiri mararka qaar meeshuu nabiga kuqoslay waa ku qoslaya meeshuu nabiga fadhiista u fadhiisanaya meeshuu ku kaadiye nabiga alayh salaam iyo geedihii uu nabiga galay buu geli soo magaranays marka halkaasi ka gaareen nabi jecel sala allahu alay slam dadka noocaasa ma u malaynaysa axkaamtii shareecada inay fududaysanayaan waajibkii iyo sunnadii ajir iyo thawaab laga helaaye nabiga calayh salaatu wasalaam in la raacaba laisku adoonsaday ma u malaynaysa inuu ka gaabinayo waa maya sidaasay marka ahaayeen shaahidka waxaa weeye hadda xadiidka waxaa loo keenay ninkaas asagae khayaadka ah shaqadiisu waa farsamadiisu waa harqaan iyo dawaar wey markaasuu nabiga ugu yeeray calayh salaatu wasalaam cunto cuntadiisiiba cunay waa marka waa shaqo dayiba ah oo xalaala oo in la cuno ay taho kasab xalaala wey taas wey macnaha wuxuu tusayaa adalaala cala ana alkhayaada laa tunaafi اlmuru'a khiyaarnimada kama hor imaanayso baabu nasaaj wuxuu ku saabsan yahay dhartolihii nasaajka iyo khayaadka way kala yihiin khayaadku waa mara dilacday oo la tolaayay iyo mara laisku dheejinayo wey nasaajku waxaa weeyaan dunti laftirkeeda asalkeed ayuu intuu keenu mara ka samaynaya duntii bu mara ka samayn macgus buu kaaga dhigi koofiyad buu kaaga dhigi gacmihiis ku samaynaya baashayde halqaan ma isticmaalayo nasji baa la yihahdaa xadaثana yaxya bnu bukayr qaala xadaثana yacquub bin cabdiraxman abdakaari can abi xaazim salama bnu dinaar qaala samictu sahl bnu sacd radi allahu canhu waa maqlo qaala yidhi jaad imraatun haweeney baa timid biburdatin bay la timid cawis burdadaasoo mansuuja calaa darayfa kuu sheegi doonaa qaala atadruuna ma burda war burda waxa la yhahda ma garanaysaan ayuu yidhi sahl ardaydii buu weydiinayaa atadruuna ma burda inaan carabigii wax mashhuur oo yaqaanaan iyo kelimaad qariib o in aad u aqoonin ayaa jira way garteenoo faqiila lo waxaa wey nacam waan garanayna hiyo shamla waa qaydkan qaydkayana la xidha ee saa loo xidho kuwa yamaniyiinta oo kale mara ay xidhaan wey oo saa iskaga xidhaan <coughs> jirka hoose ku xidhaan <coughs> mansuuja waxaa lagu talay nasyi <coughs> waa la dhabay fii caashiyatiha baa lagu talay farqeedii ayaa lagu talay marada waa la maro kale lagama goynine oo farqeedii ma laalaade iyadii farqeedii baa laisku laabay ah, marada halkaasi ka kooban tahaybo maryooyin dhud dhudo iyo maro fara badan wax laga soo gooye mehe ayadiibaa maarata farqeedii lagu talo lagu soo afjaray wey intaasi ka koobanta qaalad waxay tihi yaa rasuul alla gabadhii baa imaatay maradii bay la timid waxay tii rasuul allow inii nasajtu haadihi biyadi maradan maaragtaa gacantaydaan ku dhabay oon ku sameeyey dharka ah. qarandiga la dhaha soo garanaysaan iyo kuwa ay ay samayn jireen <coughs> nimanka la yidhaahdo <coughs> reer barawa barawaha iyo ay samayn jireen ah, barawe meesha la yidhaahdo dharkaasoo kale wey ah. ya ya banaadirigii iyo mara gamaha lagu samayn jiray gamaha lagu samayn jiray waxay tiri gabadhan qiimaha badan ini nasajtu haadihi biyadi gacmahaygaan ku sameyn biyaday labadeeda gacmood agsikaha inaan ku marashiyo liagsika inaan ku marashiyo adiga inaad xerato adiga rasuul allah nabiga waxay aragtay alay slam yar aradan argabka socda casharada hadii loo baajiyo waxaan <clears throat> ka yaaba in badan inu keene waan ka tashan doonaa naam agsukaha aniga inaad xerataan kugu keenay adaan ku kula soo qastay faakhadaha nabiyu nabiga alayh الsalaatu wasalaam maa maradii qaatay muxtaajun ilayhi asagoo ubaahan waa ubaahnaaba shay aad u baahan tahay o lagu siiyey ka waran ood bahayba u qabto iyo shay iska ziyaad ziyaadiya dheeraada fa akhadaha waa qaatay nabig alay slam muxtaajun ilayhi asagoo ubaahan fakharaja ilaynaa waa noo soo baxay wa inahaa maradii iyada oo izaaru hoosguntigiisa tahayba maradii hadda uu qabay ee duuggeed intuu iska soo siibay nabiga alay salaam yuu markiiba isu soo taagay si ogu bahalaa bay tusaysaa isla markiiba waa soo xidhay jumcada la sugiyo meelaha wafdiga la aadiyo martida la qaabiliyo muna dhihin oo u faqaala rajulu min alqowm isla markiiba nin saxaabadii kamida markuu soo dhex galay masaajidka yaa markiiba dhakab ku dhegay yaa rasuula rasuul allahu ugsuniiha imarashi isi maradan aniga aan faqaala wuxuu yihi nacam waan ku siinayaa waan ah, ku siin bu yidhi fajalasa nabiyu sala allahu alay wasalam waa yar fadhiistay fii majlis meeshii majliskii saxaabadiisii ayuu yar la fadhiyey xoogow wacdiyey wax u sheegay oo diintii baray uma rajaca waa iska laabtay gurigii buu aaday fatawaaha maradii buu intuu iska soo bedelay ayuu soo laalaabay uma arsala bihaa wuxuu u diray ilayhi saxaabigii qabsuu yiri waata maradii saxaabadii jirkay iskashadeen aad bay oga xumaadeen nabiga way og yihiin isalaatu wasalam duruufta haysay faqaala lahu lqowm afkii ba ola baxeen waxay dhaheen maa axsanta wanaag maadan samaynin wallahi maanta way kaa hoostay sax ma ah waxaad la imaatay ninkii baa gure lagu bilaabay waa la guriyey sa'altaha waad weydiisanaysaa maradan iyaahu rasuulka calayh salaatu wasalaam laqad carafta waadna og tahay annahu nabigu laa yaruddu inuunan diidaynin saa'iran qof weydiistay qof saa'ira wuxuu isweydiistay oo uu nabiga heli karo inuunan maya dhalan waad ogtahay ah, maa qaala qaطun la ila fi tashahudihi lowla tashahudu lakaanat laa'uhu nacmi beytkaas nabigaa ka mudan calayh salaatu wasalaam nin kalaa lagu lahaa laakiin yaa mudan yah rasuulka salى الlahu alيه wasalam qofka aan laaba aqoonin nabi maxamed sala allahu alيh alih wasalam amaantaasi intaa leeg ma mudna qof aan nabi maxamed hayn sala allah alay wasalam kadib dadka kale taabica noqdaano lowla tashahud ashhadu an laa ilaha laadaas tawxiidka ee nafyiga ee ihbaatka ka dambeeya ee tawxiidka lagu sugaayo ee loo baahan yahay iimaankaba asalka u ah haddaynan ahaynba laa maba dheheenba nabiga sala allah alay wasalam soo mart marka waa sebaliniyo ha Ah, hungur xumida hungur xumida war hungur xume maahee ana meel kala shabaxaya oo waa maxay wuxuu yidhi faqaala rajulu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye maa sa'altuhaa ma weydiisanin nabiga calayh salaatu wasalaam ilaa litakuuna inay noqoto maradan kafani aniga kafankayga yowma amuutu maalinta aan dhimanayo aakhiran ka hadlaya oo cabdiraxmaan bin coof oo qani ah xoolo leh war xoolo jeceyl igama xoolo raadin igama ahee aakhiran aniga yaan ujeedaa maradan si umay noqono nabiga si umu mara ku heli doonaa marka marada nabiga alay slam hadda soo xidhay ee jirkiisa taabatay barakada badan intaan meel dhigto dib dam anoo xidhan mada arataan meel baan dhigani kafan inay i noqotaan rabaa yidhi saxaabigii sahal fiiri wuxuu leey qaala sahal oo war waxa ogagaala oo cabdiraxmaan dhimashadiisa ogaa oo u dambeeyey saxaabada wax madiina ku dhintay ninka ugu dambeeyey wey sahal wuxuu leeyahay fa kaanat kafankiisii bay noqotay say ugu taallay waa meeqa sano say u taallay cabdiraxmaan bin coof maalintuu dhimanayay maradii ayada soo bixiyaa yidhi nabigu xidhay waa lagu konfay Ah, jirkiisaa lala xidhiidhiyey barako ka helayaan iyo wanaag iyo khayr ilahay baa ugu dhaafaya oo ku ilaalinaya nabiga alayh salaatu wasalaam uu ka arkay laakiin gabadhiisi markay dhimatay zaynaba uu usoo siibay maradii hoose nabiga u qabay alayh salam guntigeed maas uu dhihi jiray alxiqnaha iyaha ashcirnaha iyaha oo kii dhihi jiray ah, maradaa gabadha u xeedhaa jirkeeda marka hore taabsiya ayada ha ugu dhegto tiibuu daba socdaa waka marka ninba meel ka fiiri wey ninba meel ka day wey sheekada ninba meel ka fiiri asaga marka meeshaasu ka fiirinaya laakiin waxaa loo soo deliishada xadiidkan baabkeena munaasabadu leedahay maxay tahay ashamla mansuuja fii xaashiyatiha maradaa iyada ee annasaajk tolmadaa la tolay ee maryaha inuu qofka ka shaqaysto oo maryaha u tolo oo intuu soo qaato duntaa uu maanta o dhan falkiyo inuu dermaha iyo jaambida iyo waxa uu shaqeeyo oo sameeyo hararka gabadha inay toloto waxaaso dhan in shaqaysto camal wanaagsan wey baabu najaar najaarkii buu ku saabsan yahi najaarku waa waa midka la yidhaahdo fuundiga la yidhahdo wey ah, fundiga guryuhu dhisaya sariiruhu dhisaaya daroogu hagaajinayo mxu armaajooyinka shaqadaasay ka qabsana weye wa kaana nuux calayhi salaatu wasalaam najaaran nabiyullaahi nuux calayhi salaam abu awalu rasuul wuxuu ahaa najaar buu ahaa waa ka doontaad ogeed laga sheekeeyey intaasoo khalqiga qaaday gacantiisa ku sameeyey gacantiisa ayuu ku sameeyey wa kaana zakariya najaaran nabiyullahi zakariya calayh salam isaguna sidoo kale najaar buu ahaa xadathana qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu dariif albaqlani qaala xadathana cabdulcaziiz بن cبدالعزيز dاrwrdi عن أbي xاaزم سلمة بن dيnاr qاaل أtاa rijaaل rag baa u yimid ilى سhل بن سعد سhل بن سacد baa rag taabiciinta u imaadeen ysأluunahu can mimber mimberkii nabiga alيh الsلatu slam ay dee mimberkii waa kaada mimberka meeshaas ka geedka laga sameeye yaa garanaya ilan waa laga bixiyey diirkii lagu garan lahaaye marka waxay rabaan inay dhahaan war mimberka qiimaha badan geedka laga sameeyey waa geed hebel iyo waa geed hebel lasu qabtay sahal binu sacdi baa ka nool saxaabada aan u tagnaa la yidhi faqaala wuxuu yidhi bacatha rasuululahi sal slam baa diray ilaa fulana gabadhi hebleeed imra'atun waa haweeney qad samaaha sahal waa sheegay ee laakiin taabiciga abu xaasim ah halmaamay an muriibu ku yidhi waxaad amartaa gabadh buu la hadlaya reer ansaareeda qulaamaki addoonkaada annajaar intaa waxaa loo jeedo addoonkii najaarka ahaa ee farsamada iyo maarata yaqaanay wax dhisida iyo wax qoridda yaqaanay waxaad amartaa yacmal liiha isoo sameeyo acwaadan geedo iyo laamad ajlisu calayhin aan ku fadhiisto ah, mimbar buu ka wadaa laamo laga sameeyey oo deena kor loo qaaday oo aan ku fadhiisto idaa kalamtu naasa marka dadka la hadlayo markaan khudbaynayo aan ku fadhiisto oon ku istaago oo aan dadka meel fog ayga arkaan ah, fa amaratu waxay gabadhii amartay isla markiiba amar bay bixisay marka horena ayadaaba fartay oo nabiga hadda ka hor ku tiri nabigeena calayh salaatu wasalaam wuxuu yihi waa kaa aqbalay arrintaad sheegaysa sidaasaa labada xadiid kan iyo ka soo socda lagu jamcinaya gabadhuna marka hore ayadaa keentay warkan markay nabiga aragtay inuu taagnaan laaya ama istaagu u baahan yahay wuxuu ku nasto nabigana alayh الsalaatu wasalam markii dambe u ku dhiirigeliyey faamarathu yacmiruhaa inuu soo shaqeeyo soo qabto yani mimbarkaas ayaa amartay xaggee ka soo qabanaya geedaha ka soo qoraya min طarfaaءi اlghaaba meesha haaba la yidhaahdo madiinay ku taallaa geedaheedii dhuurkahaa geedkaasi kasoo geedkaasa suusuubiah ama dhaadheer oo suusuubia oon qodax laga jari aan lahayn geed adag oo geed tiria ah weeyaan oo aan jabaynin geedka ka soo gurbuuri uma jaءa biha markaasuu keenay deen asagoo intuu soo hagaajiyey mimbarki soo hagaajiyey ayuu keenay faarsalad waxay u dhiibtay ilaa rasuuli sal slm bihaa mimbarki faamara bihaa nabigana wuxuu amray halkaa hala dhig u yiri fawadicat meeshii nabiga alayh salaam uu yiri hala dhigo halkii baa la dhigay fajalasa calayhi markaasuu ku fadhiistay jumcadii u horeysayba khudbada ku khudbeeyey xadadanaa khalaad binu yaxya qaal ninkaa marka fiiri najaarka sidii looga faa'idaystay fuundigaa fiiri farsamada haddaan la aqoonin yaa shaqa qaban lahaa waka khalaad binu yaxya qaal xadadanaa cabdulwaaxid bnu ayman can abihi can jaabir bn cabdillahi radi alla canhuma ana imraata min alansaar gabor reer ansaareeda yaa qaalat lirasuulillaahi nabiga waxay ku tiri calayh salaam yaa rasuul allah alaa ajcalu laka miyaana kuu yeelanin ma kuu yeelaa shayan waa iska cardi weeyaane si qaboobi ola hadlaysaa alaa ajcalu laka shayan taqcudu caley aad ku fadhiisato waad ku fadhiisata nabi allow istaagan dheer khudbadan dheer mararka qaar intuu nabiga duhur bilaabo khudbada oo casar ku tukado ayuu haddana casarkii dil istaagi jiray markaasaa gabalka ugu ridi jiray rasuulka aleyh isalaatu wasalaam adduunka meeshu kasoo bilowday iyo meeshu ku dhamaanayo ilaa qiyaamu ka sheekeen calimahu man calimahu wajahirahu man jahirahu xadidka cimraan bin xusein asagoo saa u fiirinaya oo xadiidka nabigu saa u tuura aad yaa nin baa wuxuu yidhi cimraanow hashaadii dhuntay hal meel banaanka ku xidhneed hashi baan ka daba orday buu yidhi laytanii taraktu buu leehay ar maxaan iskaga dhaafi waayey waxbaa i dhaafaye diin baa i dhaaftay marka saxaabigaa gabadha marka nabiga yay ka xanuunsatay sala allahu alayh waaalih wasalam waxay tiri kuu soo sameeyo fa ina lii waxaan leeyahay ghulaaman addoon najaaran farsamo yaqaane ayaan leeyahay qaala wuxuu nabigu yidhi inshit haddaad rabto haddaad rabto waa sax waan ku ogolay dhib male facamilat lahu lmimbara mimbar bay usoo samaysay nabiga alayh salaam iyadaba loo celi ninkii bay amartay addoonkii falama kaana ywm اljumca jumcadii markii la gaarayba qacda nabiyu sala اlah alay slam ala mimbari mimbarkiibuu ku fadhiistay alladii sunica loo soo sameeyey fasaaxat الnakla geedihii timirtahaa tiirasha masaajidku ka koobnaaba hal mar oohin isku daray doomin bay isku dareen geedihii uu nabiga alayh salaam cuskan jiri ku dhowaa iyo tiirka uu cuskanayey wixi dhan baa isla qayli geedkii weynaa uu ku tiirsanaya tiirkaa waxaad moodaa ka sawt lcashaa'ir hal toban bilooda ah sideed buu u olashay u ciday kuwii kalena caruur yaryaroo dhawaaqaysaad moodaa caruur ooyi ayaad moodaa kuwii kalena intaba isla bulaan ba isku dareen fiir mucjizada fiiri marka waxaa weeyaan way garanayaan rasuulka alayh salam makhluuqan aad arkayso ilahay bay u tasbiixsadaan alla yar rasuulla waa ka warhayaan way ogyihin Ah. win min shayin ilaa yusabixu bixamdi weeyaan walakin la safquuna tasbix ma garanayn mararka qaar waa la muujin nabiga alayh salaatu wasalam mucjiza looga dhigay awliyadii la fadhiyadina way arkeen saxaabada nabiga alay slam waa awliya ilene karaamaha iyagana looga dhigay saxaabadana karaama looga dhigay oo way maqleen nabigana mucjizaa looga dhigayoo wakaasadi ayib fasaaxat waxaa annakhlatu geedii tamiraadkii alatii kaana yakhdubu ku khudbayn jiray cindahaa agteeda xataa kaadad waxayba ku dhowaatay bo sigtay ma dhicine an tanshaqa inay inay dildilaacdo dhac tirahdaba dhawaaqa ka baxaya dhawaaqa ka bixi yaqiirada fanazla nabiyu sal slm markaasuu nabiga kasoo degay mimbarkii xataa akhadahaa geedkii timirtaha iyo tiirkiibuu qabtay fadamahaa ilayhi isku dumay si asagoo mucaanaqeen oo kale saasuu iskugu soo dhowey rasulka alah salaam waa aamusinaya fajacalad waxay guda gashay geedayadeed tainu inay hihimsanayso aniina sabiyi ka aniina sabiyi ilma yar hihimsigiisoo kale alladii ilmahaasoo yusakatu la ilma yar ooyay oo qaa ku maqnaa oo intii hab la siiyo la qaaday de in yar hoyntiis usii socoto yaabaad moodaaba xata staqarat ilaa ka degto ka aamustay oy ka sugnaatay qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalam waa tacliiqiye qisadan saxaabada wada maqlayaan bakad waxay la oyday calaa maa kaana tasmacu min adikr dikrigii ay maqlaysay bay la oyday ah, soo maarti marka maxalka khayrka iyo meelaha lagu hayo adiguna maxaa weeye nasiib khayr bay helayaan walidaalika masaajidda maxaa la yidhi buqaacda ilahay meesha ugu khayr badan baa la yidhi meesha ayada marka meel qiimo badan weeyaan naam calaa maa kaanat tasmacu min adikri waxay maqli jirtay waxbay maqlaysaa marka baabu marka najaarkaan baa loo jeedaa hadda baabka baabu shiraai limaami alxawaa'ij binafsi imaamka iyo ninka madaxda iyo ninka culummada iyo dadka muuqda inay gadan karaan alxawaa'ija danahooda binafsihi naftiisa uu gadan karo suuqa uu geli karo wax soo iibsan karo alaab uu leeyahy uu suuqa geli karo baayac shira mushtari arrintaa iyadoo ahna inayna muruu'ada iyo sharafta iyo karaamada qofka aynan hoos u dhigaynin ah, intaasuu rabaa musanifku inuu kuu sheego beeca iyo shiraha iyo xawaa'ijtaada iyo dantaada inaad gudato oo xalaashaada ka shaqaysato arrintaa iyadaa ma aha mukhilun lilmuru'a ikhyaarnimada hoos oma dhigayso sharaftaada hoos oma dhigayso wax lagugu liida ma noqonayso waa shay shariif oo qiimo badan dadka ugu sharaf badnaa baa sameeyey qaala ibn cumar <clears throat> cabdullahi bn cumar radi alla canhuma ishtara nabiyu sal slam nabigaaba soo gatay jamala min cumar cumar bn khadaab rito uu lahaayoo sacab oo dhib badan ayuu yiri or iska soo wareeji badan gacanta nabiga haduu ugala saa ficlaan doone waa ka gatay nabiga alay salaam washtaraa ibnu cumar cabdullaahi bn cumarra binafsi naftiisu intuu suuqa gaday buu wax soo iibsaday soo gatay wa qaala cabdiraxmaan bin abubakr radi allahu canhuma wuxuu yidhi jaaa mushrikun gaal baa yimid baqanamin ari mushrik mushcaan dawiil nin dheer bu ari buu kaxeenaya nabiga alayh salaatu wasalam saxaabadiisu yaa ku soo baxay markaasuu nabigu alay salam wuxuu yidhi caiyatun ambeec od mahadiyaa mise waad naga gadanaysaa markaas maya beex wey fashtara nabiyu sal slam minhu shaatan neef ari ayuu rasuulka alayh salaam ka gatay waa neefkii barakoolehade intii hidibkiisii la waxayey yaa beerkiisii intii saxaabada joogto dhan ba wax ka cuntay kuwii maqnaana meel baa loo dhigay kuwii maqnaana meel baa loo dhigay neef ari wey baraka ku dhacday washtaraa wuxuu ka soo gatay nabigu min jaabirin jaabir bin cabdilaahi baciira neef geela iyadana waa inoo imaan doona xadidka jaabir bin cabdillahi iyo kaa cumarba iyagoo dhaadheer ayay imaan doona insha allahu tacala ayib marka nabigeena alayh salaam waxbaa soo gadan jiray xadaثna yuسف بن عيسى xadaثna abu معaaوiية xadaثna أحmed سuلayman عن ibrahيm عن أswad عن cاiشha رadي الله عnها qاaلت اشhtarىa rasuل صل sلم yahuudiyin nin reer yahuudiyada wuxuu ka soo gatay dacaaman raashin nasيatan dayn war daynisi oga qabandiya o carruurta siisto iyo reerka warahanahu nabiga عalaيه السلام wuxuu curaan u siiyey oo raan u siiyey oo uu yidhi igu kalsoonow haddaad igu kalsoonaanayni waxaa haysataa dinacow dinaciisi dinac bileedkiisi bu yidhi ho dagaalkan ku geli jiray ho birsii hayso waka halkaasuba gaaray nabiga alayh salaam mucaamalat yahuud in yahuudda lala mucaamilo khaybar iyo yahuudda madiina intaba nabigu waa la macaamila alayh salaatu wasalaam qaar buu deyn ka qaatay qaar buu wax ka iibsaday qaar buu caariye ka qaatay ah, safwaan ibnu umaya waa ka qaadan jiray markii maka la furtay oo xunayn la aaday wuxuu yidhi war noo keen bal alaabta dagaalka dagal bala soconaaye nasiib yii markaasu wuxuu yidhi aqasbun yaa muxamed ma dhacda markaad qabsatay waad naga adkaatay mana dhacaysaa markaasu wuxuu yihi bal caariyatu muadaad buu yiri war ma ahe waa caariyo lagu siinaya waxay kaa jabaxta waa kusiinayna ayuu nabi sala allah alay wasalam baabun wuxuu ku saabsan yahay shiraa'i dawaabi walxamiir hadda waxaa loo soo dhacay gaadiidkii iyo dameerihii in la gato ah, dameeraha waa la iibsan karaa waa sii gadi kartaa waad soo gadi kartaa kuwa kawaanka saarina ka gadin kuwa kawaanka saari ee cunaya ee inay cunaan raba kuwa haka gadin walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan wey ah, dameerihii ilin waa loo soo dhax waad ogtihiin in loo soo dhacay dad baa iibsanaya o ibarka dhigaayo cunaya cunitaanka dameeraha hilibkooda xaaraan wey lama cuni karo mid cunayana kama gedi kartid mid cunaayana kama gadi kartid laakiin mid gaadiidsanaya oo dhaqanaya waad ka gadi kartaa waida shtaraa daabatan qofka hadduu daabad soo gato gaadiidka la rarto ow mase jamalan rati cadfo khaas alcaam weyaan daabadi buu kamid yahaye wa huwa calayhi damiirka xageed colini wahwa kii laga gata ee baayac ahaa calayh uu saaran yihi rati nin saaran ayaad ka iibsatay nin gaari saanoo furihi ugu jiro yaa tir gaarina ku jirto waan kaa gadaya soo ku jiro dhex fadhiyaba wuxuu yidhi waayahay gurigeegan ku tagayaa waan kaa iibsaday gacanta keen waa kala gateen bal ka warran hal yakuunu daalika iibka asagaa ma noqonaya qabdan in lala kala wareegay qabla an yanzila intuu kii saaraa uuna ka soo degin mise markuu soo dego ee furaha qofku ku wareejiyo ayaa qabdi la yidhahdaa waxaa weeye curfiga iyo caadada waxaa qabdiga la yidhahda shiisa oo laa yabic axadakum xataa yaqbidahu iyuna gabin waxay u noqonaysaa curfiga iyo caadada takliyada markuu qofkan asaga u yihah waan kaa gaday hadduu yidhaaho waan kaa iibiyey gaarina soo fuul waa ka gatay gaari asagaa iskale asagaa iskale marka waase shardisan karaa midka kale meeshaasa ku gaari rabaa gurigaygii baa tago waddaa socdaa waddadan hadda kuguma dhiibi karo waa dhihi karaa beecna waa asaxayaa jaabir ibn cabdillah xadiidkiisii ayuu soo wadaa wa qaala ibnu cumar radi allahu canhuma qaala nabiy sal l slm cumar wuxuu ku yidhi dicniih cumar buu ku yidhi iga gad wuxuu la jeeda jamalan sacbar Ah, riti dhib badan oo cumar uu ku rafaadsanaa ayuu yidhi iga gad ah, xudaybiya wey sulxuxudaybiya sulxuxudaybiya markii laga soo laabto xudaybiya oo cumar radiallahu canhu u hadalla kala dhacay oo qaabka heshiiska u dhacay buu ka yarmaagay oo uu ka xumaa nabiga alayh salaatu wasalam waa kii la hadlay kadibna banaankaasuu maray cumar radi allahu canhu waa cabsaday wadnuu farta ku hayey wuxuu ka baqaayey in aayado kusoo degaan waa soo degeen aayado laakiin aayado mubashiraada oo cumar sharaftiisii iyo muwaafaqaadkiisa muujinaysa inaa fataxna laka fatxa mubiinan ayaa soo degtay kadib baa la wada hadlay oo la yihi rtigan aad kari leedahay aan kaa gado ayb saasu ahaa xadaثana moxamed bn bashaar qala xadaثana cabdulwahaab athaqafi qala xadaثana cubaydullahi an wahb ibn kaysaan can jaabir bn cabd lah radi allah canhuma qaal kuntu maca nabiy sal slam nabiga la socday fii kazatin duulaan qaswatu daat riqac waa la yidhi qaswo kale waay wallah aclam marka duulaan baa lagu jiray fa abطaa bi waxaa ila daahay jamanii ratigaygii buu leeyahy jaabir awrtii la soctay geerii socday gaadiidka la saaraa kii jaabir baa haday waayaa waa noogay nabiguna ciidanka markii laska socdo dagaal markii lagu jiro safka waa u geli jira rasuulka alah salaam ninka ugu geystay saxaabada waa ninka nabiga garabkiisa taagan yaa ugu geysanaan jiray marka laakiin nabad ay tahay oo laska socdo gadaal buu soo socon jiray midka haday iyo midka laga tegey siuu nabiga alah salaam u ogaado ila nabiga saxaabada way sugayaane way sugayaan marka inaan laga kabgo-in midka gaadiidka uu ka yarbanjaray iyo midka asaga si wax ka noqdeen markaa jaabir bn cabdillahi oo ratigiisa la haray ayuu nabiga aleyh salaatu wasalaam gadaal ka soo gaaray waa cayaan waa nooga waa daalay faataa cala nabiy nabiga aleyh salaatu wasalaam faataa calaya waxaa ii yimid buu yidhi annabiyu sala اllah alay wasalam baa isoo gaaray faqaala wuxuu yihi jaabir ma jaabir ba qultu waxaan nacam haa qaala maa sha'nuka maxaa ku reebay qaala wuxuu qultu waxaan aqdaa calaya jamali rartigii baa ila daahayoo waa kan batiiga ah noqdayoo socodkiisa soconla waacayaa waa daalo wadhaqaaqilaya fatakhalaftu saasaan ku haray saasaan u haray fanazla waa degay nabiga alayh الsalaatu wasalaam raashi uu saaraabu ka degay rasuulka alayh salaam ushiisii buu soo qaatay yaxjubuhu asagoo qudaynaya nabiga alay slam wuxuu u qaaday ritigi inuu qudaynayo gollanka uusha kaga dhufanay ka qudanayo quleenna waa la yidhahdaa waa qudeeyey marka bimaxjamihi nabiga alayh salam ushiisi bakooradiisi ayuu u qaatay ku qudeeyey baraayadii saareed iyo cajiskii saara iyo jinkii ku jiray ayuu ka saaray rasuulka aleyh salaatu wasalaam waa caafimaaday markaasuu deena sugleeyey waa sugleeyey uma qaala wuxuu yidhi irkab fuul hadda faragibtu markaasaan fuulay buu yidhi falaqad ra'aytu waxaan arkay rirtigii oo akufu aan ka reerreebaayo can rasuulillahi sala allah alay wasalam asagoo rasuul ka reebaayo nabigu inuu dhaafo raabar walba anna waxa nabiga ha dhaafin qaala nabiga alayh salam markaasi waa caafimaday baa laga wadaa bogsay qaala nabiga alayh salaam marka jaabir waa jidka la wada marayo waa la sheekaysani sheekada reerka ku saabsan iyo meelaha qaar omaan laisweydiin karin laakiin uma guursatay iyo yaa guursatay iyo waa cidee iyo magarooba magashaantiba <coughs> dhibaato male qaala wuxuu tazawajta warma guursatay oo adiga agoon tahaye gabdho fara badan oo walaalihiis oo toddoba ilaa sagaal lagu sheegay ayuu hayaa aabihiisna qaswatu uxud waa kii shahiiday cabdullah bin camar bin xaraam gabdhahan adiga keliya wax wiila aad ku jirtay ma guursatay mise sidaa gabdhihi weli u hortaagan tahay reer ma yeelatay oo reer ma u samaysay mise weli waa taagan tahay oo gabdhihin baad ka waraysaa qaala tazawajt qultu nacam waan guursaday qaala bikran am hayiban ma gashaanti mise carmali garooba qultu waxaan ii bal hayiban mid garoobaan guursaday qaala nabig wuxuu afalaa jaariyatan nin yar baa tahaye maxaad garoob ugu bilaabatay afalaa jaariyatan gabadh yar maxaad u guursan weyday tulaaci buu ahaa aad la ciyaarto wa tulaaciba kula ciyaarta isla qabsan karta isla jaan qaadi kartaan naa kaa weyn odayga kaa abwaansan mama karaysidi qultu waxaan ii ina lii akhawaat maslaxadaydii iyo aniga maaratay shahwaday muxuu ahaa dookaygii waxaan oga tegey limaslaxati akhawaati gabdhihii walaalahayahaa maslaxadoodii iihaarkii wey waa ansaari marka wuxuu leeyahay walaalahay baan u doortay wixii ayaga waxgal u ah ayaa aniga taydii ka hormariyey ina lii akhawaat gabdhahan walaalanahaa jooga fara badan fa axbabtu waxaan jeclaaday an atazawaja inaan guursado imra'atan haweeney tajmacuhuna caruurta iyo aruurisa gabdhaha iyo aruurisa oo watabshuhuduhuna igu shallaysa waa gabare timaa in loo mar walba u baahan tahay wa taquuma calayhina umuurahooda u qunta ii ilaalisa hooyo u noqota ayaan dabca inaan guursado waxaan ku waaya inaan ku waayabe qaala wuxuu yidhi amaa inaka qaadimu waa kii nabigu duceeye jira allah kuu barakeey marka nabiga alay slam wuxuu yidhi amaa inaka qaadim waa kan insaaraxa tahay aroos baad ku dhowdaho madiina u socotaaye inaka qaadimu waad geli doontaa madiina ee faidaa qadamta markaad gasho falkiis halkiis tartiib tartiib ah, tartiibniyo ah, nin dhallinyaro oo aroosaa tahaye baba'da horaba iska ilaali idaa qadamta falkiis halkiisa tartiib tartiib inay caado qabtaaba dhici karta gabadho lasku toosin lasku sidayn walkays halkays uma qaala wuxuu yidhi atabiicu jamalak ritigan waa ritigii daahay moog tahay makaa gadaa qultu nacam buu yidhi waa kan waan ku rafaasnaaye adiga dhowdaadi bu ku daaweyey qultu nacam nabiga alla waan kaa gadi fashtaraahu minii waa iga iibsaday markii hore dee waxu ka yaxishoodayo bay iska qaaday buu yidhi lakiin markii dambe uu ka gaday ishtaraahu minii biuuqiya xabad wiqyad ah wiqyadda waa arbacuuna dirhaman afartan dirham wax qaada wey ayuu igaga gaday heshiiskii baa dhacay ritiga nabiga iskale alayh salaam laakiin hadda yaa saaran yaa saaran jaabir jaabir bn cabdilaahi qofka isagoo gaadiidkiisii saaran haddii beeca laga gado ma shardisan karaa inuu gaadiidkan iyo gaarigan uu meel ku tago kadib deena lagu wareejiyo haa waa shardisan karaa beeca ma waa asaxay intaasuu raba inuu ku sheego uma qadima rasuulu llahi sal slam nabiga calayh salaatu wasalaam baa galay jaabir wax reebayba wuu yar daahay aniga hortaydo nabigii baa galay buu leeh waqadimtu bilqadaad aroortiba anigana aan galay magaalada madiina faji'naa ila masjidi masaajidka nabiga alay slam baan yeelanay oo ku bilaabanay fawajadtuhu nabigoo helay calaa baabi masjid nabigo albaabka masaajidka taagan ayaan ugu imaaday bu yidhi qaala nabiga wuxuu yidhi alaana qadimt ma soo gashay qultu nacam haa qaala fadac jamalaka ratiga iska sii daayo fadkhul gal masaajidka fasalli ragcatayn laba ragcadood tuko xaqa ilaahay hormari oo sunnayso intaana gabadha iyo reerkaa kaa war telefoon ma jire fadahaltu markaasaa masaajid gala bu yidhi fasallaytu waan tukaday faamara bilaalan bilaal buu amray nabiga calayh salaam an yazina lahu inuu jaabir baa iska hadlaya iltifaat geyb buu bedelay min atakalumi ila algheyb wuxuu yidhi faamara wuxuu amray bilaalan an yazina lahu inuu jaabir u miisaamo uqiyatan uqiyad dahabka ila waa la miisaami jiray waa la miisaami jiray alwasnu wasnu maka wasaacu saacu madina waa kii dhahayd marka umis baa layidhi miisaanka dahabka waa la miisaamaya waqiyad waqiyad waxay qaada waa micyaar waa shay wax lagu miisaamo afartan direen bay qaadi u buuxi una kordhi fawasna lii waa ii ziyaadiye bilaalo bilaal faarjaxa waa ii ziyaadiyey fawasna lii waa ii miisaamay bilaalo bilaal waqyadii faarjaxa fi lmiisaani miisaankina waa ii kordhiyey xogow dheeraadoo nabiga uu amray ayuu ugu daray fandalaqtu markaasaan iska tegay buy anaa xogow shilimaha wata ayaan guriga iga aaday xataa wallaytu ilaan ka jeedsaday faqaala nabigaan wuxuu yidhi udcuu lii jaabiran jaabir so waxaa sii socda maaha igu yeerahay soo maro qultu markaasaan isla hadlay buu yidhi asaa isla hadlaaya jaabir waxaan isiri buu yidhi alaana yarudu calaya aljama ritigii xumaa yuu kugu soo celin doonaa warbaalkii balaaqabaha ama kugu soo celiyo shiribaa kaa reebtaa nabiga alayh salaam walam yakun ma jirin buu leeyahay shayun shay abqado ilaya ka nacbay minhu ritigaas gacantay mar inuu ka baxaan rabay buyii qaala wuxuu khud jamalak ritigaadana qaado walaka amanuhu lacagtan adaa iskale aroos baad ku cusbeed agoonna waad haysaa kaalaa lagaaga dhigay shirimihii iyo ritigii intaba isku darso wabilahi towfiq baa layidhi wabilahi towfiq annagana sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed